bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslama wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay kitaabkii araddu cala aljahmiya wazanaadiqa liimaami ahli sunna axmed ibni xambal caleyh raxmat ullah waxaa inoo dembeeyey abwaabtii uu kaga hadlahayey ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmigiisa inuu khalqigiisa koobay meel walbana la joogo wax ka qarsoonna aysan jirin adiladeedii buu keenay kadibna wuxuu inoo keenay adiladii naqliga ahayd markuu keenay kadib wuxuu keenay daliil min alictibaar oo qiyaasa oo uu ku tilmaamayo ilaahay khalqigiisa wuu og yahay cilmigiisuna waa la jiraa macnaheedu inaysan ahayn waa ku dhex jiraa alla tabaaraka wa tacaala khalqigiisa mihaalkaasuu marka u keenay inoo dambeeyey inaysan ka laasimaynin inuu khalqiga ku dhex jiro ayb miaal kaluu keenayaa haddana wakaslatun ukhraa buu yidhi marka wa khaslatun arrin ukhraa oo kale khaslo kaliya arrin kale waxay tahay low anna rajulan haddii nin banaa uu dhiso daaran daar uu dhiso bijamiici maraafiqihaa qaybaheeda kala gedisan iyadoo wadata maraafiqda waxaa la yidhaahdaa daarta qaybaha ay ka kooban tahay raacsan waxyaalaha raacsan oo dhan ayaa maraafiq la yidhaahda ayib waxyaalaha eh, ku lamaan la socda la xidhiidha waxaasoo dhan wey low anna rajulan banaa hadduu dhiso daaran daaruu dhiso bijamiici maraafiqiha qaybaheeda iyo waxyaalaha raacsan dhammaantood hadduu dhiso uma marka kadibna aqlaqa uu xidho baabaha iriddeeda uu xidho markuu dhammaystiray oo dhisay ayuu iridda u soo xidhay wa kharaja markaasuu ka baxay minhaa daartii buu ka baxay bannaankuu ka istaagay marka kaana wuxuu ahaanayaa marka ibnu aadama ibnu aadamkaasi laa yakhfaa miyaynaysan ka qorsoonayn calayhi korkiisa kam baytin imise guribaa fii daarihi daartiisa ku dhex jira kam imisa kam beytin imise guribaa fii daarihi daartiisaasi ku dhex jirta midaydan ka qarsoonayn buu noqonayaa wa kam sacatu kulli baytin guri walba balladhkiisa iyo sacadiisu intay la eg tahayna midayna ka qarsoonayn buu noqonaya min hayri an yakuuna isagoon ahayn haddana min hayri an yakuuna isagoo uusan ahaanin saaxibu daari daarta ninkii iska lahaayay fii jawfi daari jaarta gudaheeda isagoon ku jirin isagoon daarta ku dhex jirin ayuu sidaasi macnaha uusan daartuu dhisay waxba uga qarsoonayn faallaahu alle walahu lmathalu laclaa sifada ugu sarraysiiyo sifaadka ugu sarreeya isagaa iska lehe qad axaata wuu koobay marka bijamiici khalqihi makhluuqaadkiisa dhammaantood wuu koobay oo wacalima wuu ogaaday kayfa sidee buu huwa khalqigu yahay iyo wamaa huwa muxuu yahay khalqigu min qayri an yakuuna isagoo uusan ahanin alleh fii shayin shay dhexdii oo mima khalaqa wuxuu abuuray bimacnaa waxa weeyaan miaal labaad weeye iyo deliil labaadoo caqli oo ictibaariya ah. waxa weeyaan haddii uu nin daar dhiso daartaasna uu qaybaheedii kala gedisnayd oo dhan raaciyo oo la dhiso qololkeedii muxuu ahaayey muxuu ahaay saaxadaheedii musqulaheedii wixii ay wadatay oo dhan hadduu isla dhiso markuu dhiso kadibna injineerkii guriga dhisay ee hagaajiyey ama fuundigii uu gurigii bannaanka ka istaago kadibna guriga irida usoo xidho ibni aadamkaa guriga dhisay injineerka ama fuundiga ah ee bannaanka ka joogaaya gurigaa gudihiisa waxa ku jiraayo waa la socdaa wax ka qarsooni ma jir soo wax alle wixii laga weydiiyo wuu garan guriga imise qol buu ka kooban yahay yacni wax way cabirkiisu waa intee qol kasta ballarhkiisu intee la yahay meeqa muxuu ahaay musqulood baa ku yaalla markuu sidaa u sheegayana daarta kuma dhex jiree bannaanku ka joogaa saas way macnaa bannaankuu ka jooga maxaa laga wadaa bimacnaa wuxuu ku sheegayo waa aqoon iyo cilmi uu yeeshay isagii kuma dhex jiro laakiin cilmigii aqoontii u leeshay samayntuu sameeyey ka warhayntii iyada ahayd ayuu marka ku sheegayaayo wax kastoo daartaa ku jira wuu sheegi karaa waana la socdaa isagoon daarta ku dhex jirin allah tabaaraka wa tacaala sifada u sarraysa isagaa laho khalqiga ma shabbahee markaan leenahay makhluuqaadkiisa wuul yahay waana la socdaa waxba kama qarsoona say yihiin buu yahay xaqiiqadoodu ka warhayaa macnaheedu maaha uu ku dhex jiraa saas manaa isagoon ku dhex jirin ayaa haddana waxba ka qarsoonay sidaasuu macnaha ka wadaa oo kama laasimaysa waay ilaahay khalqigiisa wuu og yahay isagaa abuuray xaqiiqadoodana waa og yahay kama laasimaysa wuu ku dhex jiraa asagoo ka baxsan oo carshigiisa ka sarreeya buu cilmigiisa kula socdaa wax kasta iyo makhluuqaadkiisa oo alaa yaclamu man khalaqa waay isagaa abuuray alla tabaaraka wa tacaala hadduu abuurayna khalqigiisan wax kaga qarsooni ma jirto waana ka baxsan yahoo ilaahay tabaaraka wa tacala daatadiisu khalqiga kuma dhex jirto saasuu macnaha ka wada wa khaslatun ukhraa arrin kale low anna rajulan haddii nin banaa dhiso daaran daar u dhiso bi bijamiici maraafiqiha qaybihii ay wadatay dhammaanteed uu la dhiso ama xaalay ku sugan tahay qaybaheedii kala gadisanayd uma kadibna aqlaqa uu xidho baabahaa daartaa irideeda uu soo xidho oo wakharaja uu baxo minhaa daarta uu ka baxo kaana wuxuu ahaanayaa ibnu aadama ibni aadamkaasi dhisay daarta ee rajulka uu ka cabiray marka hore wuxuu ahaanaya laa yakhfaa midaysan ka qarsoonayn calayhi korkiisa kam beytin imise qolbaa fi daarihi daartiisa ku taalla beydka macnaa waxa weye waa qol ahaan oo kale daartu waa waa deegaan ballaadhan waa beydkuna waa sidii qol ahaan oo kale waa kam beytin imisa guri ayaa fii daarihi daartiisaasi ku dhex yaalla kama qarsoonaanayso wa kam sacatu kulli beytin guri kasta iyo ballarhkiisu intuu dhan yahayna kama qarsoonaanayso min hayri an yakuuna isagoo uusan ahaanin saaxibu daari daartaa ninka dhisay fii jawfi daari daarta gudaheeda isagoon ku jirin isagoon daarta ku dhex jirin oo bannaanka ka jooga haddana gudaheeda wax kaga qarsooni ma jiro wax kastoo laga weydiiyo tafaasiil buu ka bixin karaya waxaad moodaa alla wey marka fallaahu alle lahu isaga keligii xaalahu keligiibuu u sugnaaday almaalu lclaa yani tilmaantiiyo sifada ugu sarraysa isagaa leh qad axaata wuu koobay marka bijamiici khalqihi khalqigiisao dhan waa koobay cilmigiisuu ku koobay daatadiisuna waa ka wada sarraysaa wa wa calima wuu ogaaday alle kayfa sideebuu huwa khalqigu ahaaday yacni tafaasiisha wuxuu ogyahay khalqigan xubnihiisa iyo unugyadiisa iyo muxuu ahaaye e, e, e, xididadiisa tafaasiisha yaryar ee uu ka kooban ayuu alla tabaaraka wa tacaala ogsoon ayb wamaa huwa waxa uu yahayna uu ogya wamaa huwa muxuu yahay khalqigani muxuu yahayna ilahay waa ogsoonyahy min hayri an yakuuna asagoo uusan ahanin alle fii shayin shay dhexdii oo mimaa khalaqa wuxuu abuuray ka mida isagoon khalqigiisa wax ka mida ku dhex jirin ayuu haddana tafaasiisha makhluuqiisa ogsoon yahay rabbi tabaaraka wa tacaala oo uusan ka qarsoonayn saasuu u koobay waa daliil caqliya weeye oo qiyaasulawlihii aan hadday aadamaha ka suuroobi karto shay uu sameeyo uu dhisay inuu gudihiisoo dhan la socon karo asagoon ku dhex jirin maxaad moodaa way khaaliqii kownkan abuuray soo kama sii xag jiro waa lahu lmaalu laclaa waa sidaas wey manaa qiyaas alawlaa waa kii aan soo tilmaannayo labada mihaal midka hore midba sibuu u dhigayaa macnaha yani waa adilada ugu caday caqligaa buu leeyahay midka koobaadi waxa weeye wuxuu ka dhigayaa ixaaat illaahi bihalqihi ixaaat illaahi bikhalqihi ta labaadna cilmigiisuu ilaahay ka dhigaya tabaaraka wa tacaala ayib labadaasu miaal ayuu bixiyey baabu bayaani bayaani ma ta'walat اljahmiyatu min qowli اllahi tacaala ma yakunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabicuhum walaa khamsaة ila huwa saadisuhum halkaa markuu ku soo caddeeyey adilla naqli iyo caqliba leh oo uu shubahaadkii niqaashay ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo markuu soo caddeeyey adilla naqliya qur-aankiia ku soo sheegay adilla caqliyana uu daba dhigay oo ictibaarta ah intaa markuu soo caddeeyey kadib ayuu wuxuu u imaanayaa marka aayadaha ay u deliishadeen inuu ilaahay meel walba joogo oo mxuuhu ay macnaheeda qalloociyeen ama si xun u fahmeen ayadihii iyagahabu marka oo daahirkooda ay si xun u qaateen buu marka isdul taagaya macnaha saxday leeyihiinna markaasuu caddaynaya saas way macnaha bayaanu maa ta'awalat caddayn buu baab yahay la caddeeyo maa ta'awalat wixii ay leexisay aljahmiyatu jahmiyadu ay leexisay ama maada ka dhig masteriyo bayaani maa ta'awalat aljahmiya bayaanu ta'wiili jahmiyada leexinteedii ayuu baab caddaynteedii wey min qowli illaahi alla tabaaraka wa tacala odhaahtiisa tacaala korhaya uu yidhi maa yakuunu min najwa alaatin aayaddaaya wixii la mida ay leexiyeen iyo macnaha saxday leedahay caddaynteeda wa maa ma ahaado min najwa alaatin saddex faqood ma ahaado faq ay saddex rufaqayaan ma ahaado lama helo ilaa xaal huwa alle raabicu midka afraad uu yahay mooye midka afreeye uu yahay mooye walaa khamsatin walaa najwa khamsatin shan faqooda lama helo ilaa hadii la helo huwa alle saadisuhu midka lixeeye waay bimacnaa saddex ruux haday faqayso alla waa afreeyaa shan hadday faqayaan oy gooni u sheekaysanayaan alla tabaaraka wa tacaala waa lixeeyaa maxay ka fahmeen marka qaaluu waxay yidhaahdeen inna allaha alle macanaa waa nala jiraa soo maa wa fiinaa waana nagu dhex jiraa bay dheheen macanaa waxay ka wadaan daatadiisii laf ahaantiisiibuu rabbi tabaaraka wa tacaala nala joogaa waana nugu dhex jiraa bay dheheen labada faqaysa wuu dhex taagan saddexda dhex faqaysa isagii baa dhex jooga inuu la jooga iskaba dhaafe la joogid uu ka dhex baxsan yaha me xataa wuu nagu dhex jiraabay dheh ka daro dibidhel sooma ayb fa markaasaanu waxaanu nidhi allahu alle jalla weynaa anaa'uhu ammaantiisu weynaatee yaquulu wuxuu leeyahay aayaddu marka rabaa inuu yaani ka jawaabo say u fasirteen inay aayaddu ka hor imaanayso alla wuxuu leeyahay alam tara miyaadan ogeyn waa aayadda bilowgeeda wa alam tara miyaadan ogeyn oodan la soconin anna allaha alle yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati samaawaadka waxa dhexdoodaa iyo wamaa filardi waxa dhulka dhexdiisii wixii sama ku jira iyo wixii dhulku ku maqanba inuu ilaahay og yahay ama ha ama maqnaada ilaahay inuu ka warhayo og soo lama socotid waay ayb uma markaa kadib baa wuxuu yidhi uma markaa kadib buu qaala alla wuxuu yidhi markii alla yidhi samaawaadka iyo dhulalka wixii dhexdooda jiro oo dhan ilaahay waa la socdaa soo saa lama dhihin markaasaa waxaa laga dambaysiiyey maa yakuunu ma ahaado min najwa alaatin saddex faqood ilaa hadduu ahaado huwa alle raabicuhum waa midka afreeya yacnii wuxuu ka wadaa marka allaahu alle wuxuu ka wadaa bicilmihi buu ka wadaa marka cilmigiisa ayuu afar ku yahay oo ku afreeya oo kula jira walaa khamsatin shanna ma jirto ilaa huwa asagu yacnii wuxuu ka wada allahu alle bicilmihi buu ka wada ilaa huwa asagu saadisuhu midka lixeeyo waa bidaatihi miya may bicilmihi waa cilmigiisuu ku lixeeyaayo waa la socdaa walaa adnaa wax ka yar ma jiro min daalika arinka oo shanta wax ka yar ma jiro tiradaa la soo sheegay saddexda wax ka yari ma jiro min dalika arrinka walaa akara wax ka badani ma jiro ilaa hadduu jiro huwa isagu macahum la jirankoodaa tiradaa wax ka yar ama ka badani ma jiraan ilaa ilaahay tabaaraka watacaala waa la jiraa yacnii wuxuu ka wadaa bicilmihi buu kula jiraa ogaanshihiisa fiihim dhexdooda uu ogsoon yahay cilmigiisiibaa meel walba la jooga waay waa ka warhayaa kama ay qarsoona waa arkayaa wahaakada wey ayb yacnii wuxuu ka wadaa bicilmihi fiihim aynamaa kaanuu meel alla meelay ahaadaanba ilaahay tabaaraka wa tacaala la jirankooda waa oo muxuu kula jiraa cilmigiisa aynamaa kaanuu uma markaa kadibna yunabbi'uhum wuu u warrami doonaa bimaa camiluu waxay sameeyeen buu uga warrami doonaa maxaa laga wadaa bimacnaa inta loo warramo loo sheegoo la yidhaahdo waxaas iyo waxaasaad samayseen oo war la siiyo un iska ka taga la dhihi maayo iska kala taga khalaas warkii ma hesheen ha haddii laydiin sheekeeyey iska kala taga maaha uma yunabi'uhum bimaa camiluu abaalmarin baa ay macnaha markii warkoodii loo sheego wixii ay sameeyeen waa lagu abaalmarinaya way macnaha bimaa camiluu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ayaa loo warramaya lagu abaalmarin waa ina allaha alle bikulli shayin shay kasta e ina allaha alle bikulli shayin shay kasta caliimun waay waa midu cilmi badan u fiirsa marka aayadda qaabkee buu daliishanaya maxaad cilmi ugu fasirtay haddii la yidhaahdo wuxuu yidhi aayadda siyaaqeeda sibaaqeeda iyo lixaaqeeduba wuxuu ku tusayaa bilowgeeda iyo dhammaadkeeduba wuxuu ku tusi in cilmi laga wado xaggee laga qaadan waayo yaftaxu allaahu alla aayadda wuxuu ku furo ku bilowday alkhabara warramid bicilmihi cilmigiisa uu ka warramayo oo maxaa lagu bilaabay alam tara ana allaha yaclamu baa laga bilaabay yaclamu inuu ilaahay noo sheego cilmigiisa samaawaadkiiyo dhulalkiiyo wixii ku dhex jiro inuu dhammaan ka warhayo hay-adda halkaasuu ku bilaabay yaclamu baa lagu bilaabay ayb wayakhtimu wuxuu ku gebagabeeyoo ku khatimay alkhabara warramid bicilmihi cilmigiisa uu ka wuxuu ku afjaray inuu ilaahay cilmigiisa nooga warramo wuxuu yidhi ina allaha bikulli shayin caliim soo maalit marka cilmigiisu ku bilaabay cilmigiisana waa ku khatimay inta u dhaxaysana cilmigii umbaa laga wadaa saas way maanaha lianna waxa weeyaan dilaalada nusuusta nusuusta macnaha ay ku tusayaan waxyaalaha xadida waxaa ka mid a waxa loo yaqaano sibaaqa iyo lixaaqa sibaaqa waxaa la yidhahdaa aayaddan maxaa ka horeeya ama kelimadan aad fasirayso maxaa ka horeeya lixaaqana waxaa la yidhahdaa maxaa ka dambeeya labadooda haddii laysku qabtana siyaaq baa la yidhahdaa siyaaqa nasku ugu socdo waxyaalaha macnihiisa xadida lagu fahmuu ka sidaas daraaddeed yacni aayadda cilmi baa lagu bilaabay cilmina waa lagu khatimay macakum maxaa laga wadaa marka waa maciya cilmiya marka waa maciya maciyatulcilmi baa laga wadaa ilaahay cilmigiisu tabaaraka wa tacaala idinkula jira tafsiirkaasi waa tafsiirka a'immada salafka ridwaanullaahi calayhim nusuusta maciyada ilaahay ku tusayso oo dhan maciyatu daat kuma fasiraan saxaabada laga soo bilaabay ilaa taabiciinta ilaa aimada qarnigii labaad iyo saddexaad ee a'immadii sunnada iyo diinta laga soo gaadhay ah nusuustaa waxay ku fasiraan cilmiga ilaahay iyo la socoshadiisa iyo ku fasiraan saas marka maciyadaa laba nooca ah maciyatullaahi uu khalqigiisa la jiro laba nooc waaye maciya caama iyo maciya khaasa waay maciya caama waxa weeyaan khalqigiisoo dhan inuu wada og ogyahayoo ka warhayo taa waa caam gaal iyo muslimba waa ka dhaxaysaa yacni jin insi jamaadaad noole kulli ilaahay tabaaraka wa tacaala taasi waa waxay ka siman yihiin ilaahay cilmigiisa iyo ka warhayntiisa kulli waa ka siman yihiin taa waa waxaa la yidhaahdaa eh, maciya caama waa ilaahay waa la jiraa dhammaantood bimacnaa waa ogyaha waana ka warhayaa wa aayadun tay tilmaamaysana taa iyadaa saas daraaddeed baa wuxuu yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lard dhammaantood waa haddana wuxuu yidhi ina allaha bikulli shayin soo ma marka macakumta u dhaxaysahay waa maciyadii caamka ahayd waa ayb maciyada khaaskaana wuu inoo sheegi doonaayo aayaduu u keeni doonaa oo waa maciyada bimacnaa inuu ilaahay dad khaasa mu'miniinta ama muttaqiinta inuu la jiro oo markaa waa hiilin markaa waa jacayl markaa waa garab istaag markaa waa difaac soo maaragtid macno khaasay markaa leedahay oo maciyadii guud ka khaasan inoo keeni doona wayuqaalu waxaa la dhihi buuhi liljahmiyi jahmiga waxaa lagu dhihi ina allaha alle idaa goortii kaana uu haaday macanaa la jirankanaga bicadamati nafsihi naftiisa weynankeeda maca cadamati nafsihi ayadoo ilaahay naftiisa u weyntaho uu aad u weyn yahay rabbi tabaaraka wa tacaala oon la qiyaasi karin weynidiisa haddana haddii aad uu la jirankeedna yahay oo uu nala jiro faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa yani jahmigii waxaad ku tidhaahdaa hal yakfiru ma dhaafaya allaahu alle lakum idinka maydin dhaafaya fii maa baynahu wa bayna khalqihi wixii isaga iyo khalqigiisa u dhaxeeya alle ma u dhaafayaa wa ayb nusakhda qaarkood halkaas siyaaday ku dareeno wa anna khalqahu duunahu ma idiin qoraya nusakhda qaar baa ziyaadinaya ayb macnaha wuxuu ka wadaa haddaad tidhaahdeen idaa kaana allah hadduu yahay macanaa la jirankanaga oo miciyadii iyagu ay wateena macnaha miciyadii iyagu ay wateenoo ku dhex jirka ah hadduu sidaa yahay bicadamati nafsihi maca cadamati nafsihi haddaad tidhaahdaan ilaahay waa nugu dhex jiraa fahal faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa jahmigaasi hal yakfir allahu alla ma dhaafaya lakum idinka fii maa baynahu wa bayna khalqiga ilaahay isaga iyo khalqigiisa wixii u dhaxeeya oo khalqigu ay sameeyaan oo dunuub ah ilaahay ma dhaafaya haa fain qaala hadduu yidhahdo nacam haa faqad zacama wuxuu sheegtay marka ana allaha alle baa'inun uu yahay mid ka baxsan min khalqihi khalqigiisa inuu ka baxsan yahay duunahu yani khalqiga sokadiisa wain qaala hadduu yidhahda laa maya hadduu yidhaahdana kafara waa gaaloobayaa buuli macnaa weeyaan mas'aladii wuxuu daba socdaa macanaa haddaad ku fasirtaan wuu nagu dhex jiraa su-aal baa imaanayso war addoommada iyo alle wixii u dhaxeeya ma dhaafaa alle oo maxaa la dhaafi soo dunuub maaha addoommada khaladaadkoodiiyo dunuubtooda oo addoonkii iyo alle u dhexeeyo alle uu ka galay alle ma dhaafaa laba mid wey jawaabtu mid bay noqon hadduu yidhaahdo haah wuu dhaafaa macnaheedu waxa weeyaan wuxuu sugay albayniya bayniyaduna bimacna almubaayana waay soo yani yacni haddaad tidhaahdo bayna fulaanin wa fulaanin kada hebel iyo hebel waxaasaa u dhaxeeya iskuma dhex jiraan waay soo hebel iyo hebel waxaasaa u dhaxeeya ama waa loo dhaxeeya maxaa laga fahmaya ya bimacnaa inaysan isku dhex jirin waay lanna kelimada bayn waxaa laga keenay min almubaayana inaynan inay kala duwan yihiin inay kala baxsan yihiin baa laga keenay kelimada bayn oo mubaayanay ka timid marka hadduu yidhaahdo markii la yidhahdo hal yakfir allahu alla ma dhaafayaa lakum idinka fii maa baynahu wa bayna khalqihi wixii isagiyo khalqigiisa udheeeyey u fiirso u dhexeeyey halkaa way meeshu hays u dhaxeeyey alla ma dhaafaya hadduu yidhahda haa markaa muxuu sugay alliya khalqigiisa in loo dhaxeeyo soo oo wuxuu sugay beyniyu markaa suga mubaayano ah khalqigiisu inay kala baxsan yihiin buu sugay waana intii la rabay waa hadduu jawaabta labaadee suuroobi karta waxa weeyaan inuu yidhaahdo maye e ilaahay iyo khalqigiisa alla wixii ma dhaafo haduu yidhaahdo oo khalqiga iyo alle wixii u dhexeeyey dhaafi maayo hadduu yidhahdana kafara diintuu ka bixi leesh lianna wuxuu markaa inkiray maxay ya wuxuu inkirayaa nusuus boqolaal iyo ka badan ah haddayna aalaafba gaadhaynin oo qur-aan loo sunno leh oo sheegaya ilaahay inuu addoommadiisa iyo isaga waxa u dhexeeya saamaxoo dhaaf soo mar hadduu nusuustii inkirayna kafara waa baxaya baxayaa diinta marka marka laba daran mid doora wey sooma amraani axlaahumaa murun laba jawaabood kaad martaba haddaad kan martana jidkaad ku soo dhacdo oo wixii aad horay u sheegayso dhan ka noqon sooma haddii aad maya tidhaahdana gaalnimo u diyaargarow marka diinta inaad ka baxdo sidaas weyaan wa yuqaalu waxaa la dhihi jahmiga waxaa lagu leeyahay ina allaha alla idaa kaana hadduu yahay macanaa la jirankanaga oo maciyatu daad oo unagu dhex jira waay saad qabtaan bicadamati nafsihi maca nafsihi yacni naftiisa weyn ama lafahaantiisa weyn faqul waxaad tidhahdaa lahu jahmi waxaad ku tidhaahdaa hal yakfir allahu alla ma dhaafayaa lakum idinka fii maa baynahu wa bayna khalqihi isagii khalqigiisa waxa u dhexeeya ilahay ma dhaafaya labada bayno wey bayna bayna mubaayano waay markaa fain qaala hadduu yidhahdo naamha waa dhaafaya faqad zacama markaa wuxuu sheegay ana allaha alle baa'inun inuu ka baxsan yahay min khalqihi duunahu khalqiga sokadiis yacni khalqiga inuu alla ka sokeeyo allana uu khalqiga ka sarreeyo ka baxsan yahay markaa qiray waa intii la rabe wey marka soo ma waa kus jidku kusoo dhacay wain qaala hadduu yidhahdo laa ilaahay dhaafi maayo isagii khalqiga wax udhexeeya hadduu yidhahdo ma dhaafayana kafara waa gaaloobay leanna nusuus cad iyo qur-aan buu markaa si cad u inkiray diintu ka bixi markaas waidaa aradta haddaad doonayso an taclama inaad ogaato ana aljahmiya jahmi kaadibun inuu yahay mid been sheegay calallaahi alla korkiis inuu been ku sheegay xiina goortii zacama markuu sheegay ana allaha alla fii kulli makaanin meel walba inuu joogo walaa yakuunu inuusan ahaanaynin fii makaanin meel duuna makaanin meel kale ka baxsan inuu meella joogo meella ka maqan yahay sheegashada uu sheegtay inuu ilaahay been ku sheegayo korkiis oo ilaahay ku been abuuranayo ha haddaad rabto inaad ogaato oo arrintaasi kuu soo baxdo ood ka salgaadha haddaad rabto faqul waxaad tidhahdaa alaysa miyuusan ahayn alle jahmiyow alaysa miyuusan ahayn alle kaana mid jiray walxaal laa shaya ayna waxba jirin war iyadoon wax makhluuqa jirin ilaahay ma jiri jire su-aashaa weydii ayb fa yaquulu wuxuu dhihi nacam ha waa ku qasbanya ya leanna hadduu yidhaahdo waxaa jiray ilaahay weligii makhluuq baa la jiray maba dhihi karaba maba qabaanba soo ma marka markaad tidhahdo war ma jiri jirin ilaahay isagoon wax makhluuqa la jirin oo makhluuq uusan jirin nacam buu ku dhihi markaa u daba dhig marka hadduu marka godka kuu soo galay oo uu dabinka galay xadhigga ku dhuuji marka faqul lahu waxaad ku tidhahdaa marka xiina goortii khalaqa uu abuuray ashaya shayga markuu abuuray soo maaha shay ma jirine isagaa jiri jiray shayga dib buu ka abuuray oo makhluuqiya soo maaha marka xiina goortii khalaqa uu abuuray ashaya shayga markuu abuuroo makhluuqa ah khalaqahu miyuu abuuray fii nafsihi naftiisa dhexdeeda miyuu ku abuuray ow amase khaarijan mise isagoo ka baxsan buu abuuray min nafsihi naftiisa ka baxsan shaygan makhluuqe uu ilaahay dib ka abuuray ma naftiisu ku dhex abuuray mise isagoo naftiisa ka baxsanoo ilaahay banaanka ka abuu abuuray makhluuqan dib laga keenay fa innahu yasiiru marka wuxuu u ahaanayaa marka jahmi ilaa alaaati aqwaalin saddex jawaabood mid buu bixinayaa wa saddex hadal mid buu ku hadli oon mid afraad lahayn ayib saddex mid buu ku jawaabi laabudda waa laga maarmaan lahu isaga min waaxidin mid oo minhaa saddexdaa qowl ka mida saddexdaa qowl mid ka mida waa ku qasban yahay waa laga maarmaan inuu ku jawaabo oo maxay yihiin saddexdood in zacama hadduu sheegto oo uu ku hadlo ana allaha alle khalaqa inuu abuuray alkhalqa makhluuqa fii nafsihi alle naftiisa dhexdeeda inuu ku abuuray kafara marka hadduu yidhaahdo ilaahay khalqiga dib buu ka abuuray laakiin markuu abuuray isagaa isku dhex abuuray soo gaalnimo bawaxa markaa ma ah gaalnimo cad wey markaasi bannaanku taagan yahy ayb xiina zacama uu sheegay ana aljinna jinka iyo walinsa insiga iyo washayaaiina shayaaiintu fii nafsihi ilaahay inay ku dhex jiraan soo saasi kama dhalanayso sidaa haddii uu yidhaahdo marka waa gaalooboo diintii waa ka baxay wain qaala hadduu yidhaahdo waa tii labaad saddex qowl sooma dhihin saddex mid buu ku qasban yahay midu waa taa hore oo hadduu yidhahdo ilaahay khalqiga wuu isku dhex abuuray waxaa ka dhalanaysa jinkii insiga shayaadiintu in ilaahay ku dhex jiraan taana waa gaalnimo cad wey macnaha wain qaala hadduu yidhaahdo khalaqahum alla wuu abuuray makhluuqaadka isagoo ka baxsan khalqigii min nafsii alla naftiisa khalqigii isagoo ka baxsan yahay buu abuuray oo khalqigu bannaanka ka joogana kaana wuxuu ahaanayaa buu yidhi uma markaa kadib markuu banaanka ku abuuray ayaa dakhala khalqigii galay fiihi uma markaa kadib khalqigii markuu bannaanka ku abuuray ayuu dakhala alla galay fiihim khalqiga dhexdoodii buu dhex galay hadduu sidaa yidhaahdana kaana wuxuu ahaanayaa haadaa kani kufran gaalnimo aydan warka ku noqonay macnaheeda waxuu ka wada jawaabta labaadee uu bixin karo waxa weye inuu yidhaahdo alla khalqiga markuu abuuray khalqiga bannaankuu ku abuuray way kala baxsanaayeen isaguna khaaliq buu ahaa makhluuquna bannaankuu ka joogayoo iskuma dhex jirin laakiin markuu abuuray makhluuqa kadib yuu alle makhluuqii dhex galay soo ma tii hore maxay ahayd makhluuqii buu isku dhex abuuray soo maahayn talabaadna maxay tahay makhluuqa bannaankuu ku abuuray laakiin markuu abuuray kadib buu yuu makhluuqiisii dhex galay taa hadduu ku jawaabana iyadana waa gaalnimo cad sooma ta labaad waa kaana haadakani wuxuu ahaanaya wain qaala haduu yidhahdo khalaqahum alla waa abuuray khaarijan asagoo baxsan khalqigii min nafsihi naftiisa ka baxsan uma kadibna dakhala alla waa galay fiihim khalqigii buu dhex galay hadduu sidaa yidhaahdana kaana wuxuu ahaanayaa haada kani kufran gaalnimo aydan lagu noqoy xiina goortii buu gaalnimo noqon zacama uu sheegtay annahu alla dakhala inuu galay fii kulli makaanin meel kasta inuu galay wa xushin iyo musqul dhexdeeda inuu galay qadirin oo qudhun ah radii'un oo liidata markuu ilaahay meelaha qashinka ah ee qudhunka ah ee urahaya ee musqulaha ah inuu dhex galay markuu sheegay diintu ka baxay buuhi waatan soo tilmaanayso masalada horaa loo soo sharay yacni caqliga iyo fitrada saliimka aba waxay diidi alla tabaaraka watacaala meelaha in lagu sheego hadduu marka yidhaahdo khalqigiibuu dhex galoo meel walbuu ku dhex jiraa waxaa ka laasimaysa meelaha wasakhdii qashankiiyo musqulahana inuu ku dhex jiro hadduu taa yidhaahdana kafara marka diintiibuu ka baxay ayib xiina goortiibuu gaaloobay zacama uu yidhi oo sheegay annahu alla dakhala inuu galay fii kulli makaanin meel kasta wa xushin iyo wa fii kulli xushin xushka waa kaan soo sheegnay soo wuxuu inoo soo sheegay iyadoo jamca xushuush buu ina soo yidhi soo ma waa jamcu xushin xushinna waa jamceedu waa xushuush xushuushkana waxaa la yidhahdaa alkaniif alkunuf waa musqula ayb fii kulli makaanin wa xushin iyo musqul qadirin oo qurhun ah radii'in oo liidata meel urayso noocaasoo kale ah ayib waa jawaabtii labaad waa labadaa jawaaboodba soo gaalnimo cad ma ah wain qaala hadduu yidhaahdo jawaabta saddexaad ee suurtagalka u noqon karaysa in qaala hadduu yidhahdo khalaqahum alla waa abuuray makhluuqa khaarijan isagoo ka baxsan can nafsihi naftiisa ka baxsan bannaankuu ku abuuray uma markaa kadibna lam yadkhul ma gelin alle khalqiga ma dhexgelin ya khalqiga markuu abuuray bannaankuu ku abuurayo dhexdiisa kuma abuurin markuu bannaanka ku abuurayna alla ma dhexgelin khalqigiise waa ka baxsan yahay hadduu sidaa yidhaahdana rajaca waa ka noqday can qowlihi hadalkiisii kullihi dhammaantii waa ka noqday ajmac isagoo idilbuu ka noqday wa huwa kaasina qowlu ahli sunnati ahlu sunnaha qowlkoodii waa soo ma saddexdaa mid waay hadduu dan damba maro oo yidhaahda ilaahay khalqiga isagoo baxsan buu abuura waa kala baxsan yihiin sidii bayna u kala baxsan yihiin khalqigiisa ma dhexgelin khalqiguna alle ma dhexgelin way kala baxsan yihiin hadduu yidhaahdana waa saxsan yahay marka wixii hore uu sheegayo o dhan waa ka laabtay madhabkii ahlu sunnahe saxdaabuu kusoo dhacay marka maxaa meeshaa ka soo baxay marka labada qowl ee kale waa kufri halka qowl ee saxda ana waa qowlkaas iyo madhabka qur-aankaiyo sunnadu ku tusay oo saxsan lawaasimta baatilka oo dhanna ka fayoobo lawaasimtiisu ay wada saxta sidaas way macana marka saddexdaa mid waa ayib waidaa aradta haddaad doonayso buu ku yidhi an taclama inaad ogaato kolba dhinac buu kaga imaano shubahaadkoodii baa midmid mid mid loo findhici lahaya oo meel fog baa la rabaa in lagaga soo haro fitnadani fitno aafaa ah bay ahaydoo muslimiinta wereerisay ilaa maantana waxa weeyaan dad aad u fara badan oo tiradooda aan la koobi karayn oo muslimiina baa ilaa maanta waxay rumaysan yihin ina allaha mawjuudun fii kulli makaan soo ma waa ay fikradda ay culimmadu la dagaalamahayaan ayaa ilaa maanta dad badani rumaysan meel fog baa raadinayna soomaali badan baa rumaysano kutubtiiba ka ahrinaysaa sidaas weeyaan idaa aradta haddaad doonto an taclama inaad ogaato marka aljahmiya jahmi ninka la yidhaahdo laa yuqiru inuusan sugaynin bicilmi illaahi ilaahay cilmigiisa inuusan sugayninoo ogolayn cilmi alle inuusan ogolayn haddaad rabto inaad ogaato jahmi inuusan cilmiga ilahayba ogolayn faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa marka ya yani waxaa waxaa waxaa su-aalahani u waxa ay qarsanayaan ooy dadka ka qarsanayaan baa la rabaa in bannaanka loo soo saaro soo ma su'aalahani way ixraajinayaan wixii ay dadka ka qarinayeen caqiidadii faasidkeed bay bannaanka keenaysa marka ilaahay cilmigiisa inuu inkirsan haddana haddaad rabto inaad ka salgaadho su'aalaha weydii wa idaa aradta haddaad rabto an taclama inaad ogaato aljahmiya jahmi laa yuqiru inuusan qirsanaynoo ogolaynba bicilmi illaahi ilaahay cilmigiisa faqul lahu waxaad ku tidhaahdaa allahu alla yaquulu wuxuu leeyahay walaa yuxiiuuna bishayin min ilmihi walaa yuxiiuuna khalqigu koobi maayaan bishayin shay oo min cilmihi alla cilmigiisa ka mida ilaa bimaa shaaa wuxuu doono mooye sooma ma ilaahay cilmigiisa iyo macluumaadkiisa inta addoommadiisu ay ka koobi karaan waa inuu isagu doonay uun soo inta kale ma heli karaan waa kanaad arkayso adduunku hadda uu leeyahay iska dhaaf aakhre cilmi aakhre iyo cilmi alla ku saabsanay uluuhiyaadka waxay dhahdaan iska badaaye ama ilaahiyaadka ay dhahaan xataa adduunyadooda wax badan kalama socdaan maalinba waxoogaa yar waxoogaa yar baa loo iftiimina markaasay boodbood boodboodhayaan oy leeyihiin waxbaan ogaanay muxuu ahay iktishaafaad baan gaadhnay wax qarsoonaa baan adduunkii u soo saarnay babababa war waxani waa jiraye maxaad ogaan weydeen xoogaa yarba haddana loo faydi intii yidhi marka loo faydayba marka mashxarad iyo buraanbur bay ku kacayaan war maxaad ogaan weydeen masaakiin baa tihiin marka walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi ilaa bima shaa intaa yartuu uu doonuu kolba u furaya sooma wuxuusan dooninna ma ogaan karaan adduunkani caalamkani asraar baa ka buuxi asraartaa kownka ka buuxdana khalqigu intay ka gaari karaan waa yarya aakhariya iska badaa allah tabaaraka wa tacaala iska badaa iyada sidaas weeyaan wa qaala alla wuxuu yidhi laakiin illaahu allase yashhadu wuxuu qirayaa bimaa anzala wixii uu soo dejiyey ilayka adiga kugu soo dejiyey nebi maxamedow anzalahu inuu soo dejiyey buu qirayaa bicilmihi cilmigiisa ku soo dejiyey aayaddaana cilmi bay sugtay wa qaala alla wuxuu yidhi fain lam yastajiibuu haddaynan ku yeelin haddayna idin yeelin lakum idinka haddayna idin ajiibinoyna idin yeelinoo idin diidaan gaaladaas faclamuu waxaad ogaataan annamaa unsila in la soo dejiyey uun qur'aankan bicilmi illaah ilahay cilmigiisa un lagu soo dejiyey marka bicilmi illaah ilahay cilmigiisay sugtay aayaddu wa qaala alla wuxuu yidhi maa takhruju ma baxdo min amaraatin midhayaal ma soo baxaan min akmaamihaa qubabkooda kama soo baxaan waa jamcu yani waxa weeyaan akmaamta waxaa la yidhaahdaa marka ay midhuhu soo baxayaan qolofta korka ka saaran ee markii ay midhuhu sii weynaadaan ma faydmayse marka dambena qallalaysa dhacaysa saas way macnaha marka mmaa yaruju maa tahruju wamaa takhruju ma soo baxdo min amaraatin midhayaal min akmaamiha qubabkooda kama soo baxaan wamaa taxmilu ma uuraysato min unthaa mid dhadigihii uur ma qaato walaa tadacu ma umusho ilaa haddii ay intaasi dhacdo bicilmihi cilmigiisay ku dhacaysa ilaa bicilmihi xaal cilmigiisa ay intaasoo dhan ku dhacayaan mooye midho kastoo soo baxaya cilmigiisay ku soo baxayaan islaan kastoo uur qaadaysa cilmigiisay ku qaadaysa islaan kastoo dhalaysa umulaysa cilmigiisay ku umulaysa wax walba cilmigiisaa ayb fa yuqaalu lahu marka soo ilaahay cilmi uma sugin oo kuma sifaynin jahmi su-aashaana la weydiinaa marka fa yuqaalu waxaa lagu dhihi lahu jahmi tuqiru atuqiru war ma sugaysaa oo ma ogosho ma qirsan tahay bicilmi llahi cilmiga ilaah haadaa ee kan ah alladii kaasoo awqafaka uu ku istaajiyey calayhi korkiisa uu kugu istaajiyey bialle uu kugu istaajiyey kutusay baa laga wadaa uu ku dul istaajiyey bilaclaami calaamooyin sababtoodna uu kugu dul istaajiyey wadilaalaati iyo tusmooyin daraadood maxaa laga wadaa waan soo marnay aclaam iyo dilaalaad soo ma alaclaamu waa jamcu calam calam waa yani waa tusmada waa calaamadda calaamooyin aad ku garatuu ku siiyey dilaalaad iyo tusmooyinna waa ku tusiyoo adilana waa kugu tusay cilmigiis ayib marka cilmigaa miyaad qirsantahay am mise maya ah, tuqiru ataqiru ma qiraysaa bicilmi illaahi ilaahay cilmigiisa haadaa ee kane aayaduhu ka warrameen alladii kaasoo awqafaka calayhi alla uu dushiisa ku istaajiyey bilaclaami calaamooyin sababtoodna uu kugu istaajiyey wadilaalaati iyo tusmooyin adilo iyo cadaymo uu kuugu sameeyey ma qirsan tahay am laa mise maya fain qaala hadduu yidhaahdo laysa lahu alla uma sugnaanin cilmun cilmi uma sugnaanin maya wax cilmiya ilaahay ma leh hadduu saa ku jawaabo oo maba qirsaniba cilmi ilaahay leeyahay kafara waa gaaloobay see ku gaaloobaya maxaa keenaya gaalnimadaas leanna nusuustaasoo dhan waa inkiray hal nas ah inkiridiisoo qur-aan ka ah gaalnimo ah intaasoo nas hadduu inkira waa gaalnimo waa midda labaadee gaalnimo waxaa keenaysa hadduu ilaahay cilmiga u diido siduu soo wada waxaa ka dhalanaysa inuu jahli ku sifeeyo soo ilaahay oo jahli lagu sifeeyana waa kufri bawaax sidaas daraaddeed kafara ayb wain qaala hadduu yidhaahdo lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cilmun cilmibaa u sugnaaday cilmigaasoo muxdaun dib laga keenay cilmi dib kasi yimid oo dib laga soo darisiiyey oo horay uusan u lahayn laakiin dib uu ka yeeshay cilmigaasuu leeyahay hadduu dhahana kafara waa gaaloobaya yani muxdaka maxaa laga wadaa yani wuxuu ka wadaa haduu yidhaahdo horay cilmi uma lahaan jirin laakiin cilmi uu abuurayoo dib ka abuuray ayuu yeeshay oo sida makhluuqaadkaoo kale gadaal laga keenay taa hadduu yidhaahdana ou yidhahdo cilmiga waa qirsanah laakiin cilmigu horay muusan ugu sifaysnayn dib buu ka abuuray makhluuqiisuu ka mid yahy hadduu sidaa yidhaahdana kafara iyadana keenaya xiina goortii buu gaaloobay zacama uu sheegay ana allaha alle qad kaana inuu ahaa fii waqtin waqti oo min alawqaati waqhtiyada ka mida laa yaclamu midaan waxba ogeyn xataa axdaa ilaa uu lahu isaga cilman cilmi uusoo darisiiye lahu linafsihi wa xataa axdaa ilaa uu soo darisiiyey lahu linafsihi naftiisa usoo darisiiyey cilman cilmi facalima markaasuu ogaaday ah, yani waxaa ka dhalanaya laasimku waxa weeye markuu yidhahdo cilmiga dib buu ilaahay ka abuuray waxaa ka dhalanaya wakhti waxa ilaahay soo maray uusan waxba garanayn uusan cilmi lahayn ilaa uu cilmiga abuurtay markuu cilmiga abuurtay kadib uu cilmi yeeshay soo ma taasaa ka dhalanaysa laasimku muxuu yahay marka laasimku waxa weeyaan ilaahay mar waxau soo maray uu jaahil ahaa tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira soo marka cilmiga dib baa laga abuuray oo sifo ilaahay uu weligii ku sifaysnaa ma aha dib buu ka samaystoo ka abuurtay waxaa ka dhalanaysa wakhti wuxuu ilaahay soo maray uusan cilmi lahayn wa hada huwa alkufru bicaynih gaalnimo untaa gaalnimo galaa jirtaba wain qaala hadduu yidhahdo lilaahi ilaahay cilmun cilmi baa u sugnaaday muxdaun oo dib laga keenay oo dib laga abuurayna kafara waa gaaloobay xiina goortii buu gaaloobay zacama uu sheegay ana allaha alle qad kaana inuu ahaa fii waqtin waqti oo minalawqaati awqaadda ka mida ah laa yaclam midaan waxba ogayn xataa axdaa ilaa haysiiyey ama uu soo darisiiyey ama dib ka keenay lahu linafsihi naftiisa cilman cilmi ilaa uu soo darisiiyey fa calima markaasuu ogaadayoo dib uu ka ogaaday sidaa markuu yidhi buu gaaloobay waa ayib oo ilaahay buu dee waqti waqtiyada ka jahli ku sifeeye waay fain qaala hadduu yidhahdo marka oo jawaab saddexaad bixiyo in qaala hadduu yidhahdo lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday cilmun cilmibaa u sugnaaday buu ku sifaysan yahay walaysa xilmigaasina muusan ahanin makhluuqan mid la abuuray walaa muxdaan mid dib laga keeno laga soo darisiiyeyna ma aha sidaa hadduu yidhaahdana rajaca waa ka laabtay can qowlihi odhaahdiisiibuu ka laabtay kullihi dhammaantii falsafadiisii beenta ahayd iyo madhabkiisii o dhan marka waa ka noqonaya wa qaala markaa wuxuu dhahaya biqowli ahli sunnati ahlu sunnaha madhabkoodii madhabkoodiiu markaa qaatay oo usoo laabtay ayb marka lawaasimtaasaa ka dhalan sidaas daraaddeed wuxuu ku qasbaya inuu yidhaahdo allah tabaaraka wa tacaala cilmi buu leeyahy lam yazal aaliman walaa yazaalu caaliman soo maaragta lam yazal caliiman walaa yazaalu caliiman weligii inuu ku sifaysnaa ilmi ilaahay kama zuulin weligiina inuu cilmi ku sifaysnaan doono kama zuulin cilmigu marka waa sifo ilaahay leeyahy sidaa inuu yidhaah makhluuqna maaha sifadiisu ee waa sifatiisa halkaa markuu soo ku soo fadhiisto waa qowlkii ahli sunnaha marka ee qur iyo sunnadu ku tuseen sidaas way macnaha ayb bayaanu maa dakara allahu fi lqur'aani wa huwa macakum macakum baa dib laynoogu celiyey soo tii hore wuxuu taqriirinayey cilmiga rabbi tabaaraka wa tacaala iyo maciyadiisa cilmiga ee caamka ah maciyada guud ya in soo tilmaannay waa maciya caamma aan nidhi yuusiyuu tilmaaminay oo cilmiga allah ah ayib taas jahmi hadduu inkiro iyo lawaasimta ka dhalan kartee khatarta ah ayuu haddana ka hadlay wuxuu rabaa inuu inoo keeno marka aayaadkii tilmaamaya maciyada khaaska ah iyo tafaasiirta ay leedahay wuxuu baab u yahay bayaani maa dakara allah alle sheegidiisa caddaynteeda wey filqur'aani qur-aanka dhexdiisa uu ku sheegay wahuwa macakum uu ku sheegay taa oo la caddeeyo w wahaada kani calaa wujuuhin wejiyo korkood buu ahaaday wahaada calaa wujuuh muxuu ka wadaa wahuwa macakum oo qur ku timid maciyadaa qur-aanka ku timid wejiyo kala gedisan iyo macaani kala gedisan iyo tafaasiir kala gedisan bay leedahay saasay ku imaanaysaa qur-aanka waa tusaalayaal buu keenayaa marka qaala alla wuxuu yidhi jalla weynaa anaa'uhu ammaantiisu weynaataya limuusa muuse wuxuu ku yidhi abcan iyo walaalkii haaruun wa calayhim asalaam calayhima wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi alle innanii anugu macakumaa la jirankiinaan ah maxaa laga wadaa yaquulu ka wadaa waay fi dafci difaacid cankumaa xaggiinna aanaan idin difaaco oon fircoon idinka celiyo ayaan idinkula jiraa waa laanna maxaa laga hadlaya aayadu maxay ka hadlayeen soo suuratu daha maa ha qisadii waxaa laga hadlayey nebiyullaahi muusa iyo iyo fircawn kaca taga baa la yidhi marka fircoon aada u taga siday aayaduhu tilmaamayaan aayadaka qur-aanka wuu isfasirayaa nebiyulaahi muusa markii la yidhi aad fircoon aad waan ka baqayaa buu yidhi soo horaan baan dembi uga galay ya aywa waxaan ka baqaynaa inuuba warba naga sugine marka ugu horraysaba uba nagu bilaababa an yafruta alayna oo an yata kibir iyo qooqna nin lagu ogyahay weeyo inuu warba naga dhagaysan waayo markaaba uu horayba nagaga bilaababa marka allah tabaaraka wa tacala wuxuu ku yidhi inanii macakumaa kaca taga bale anaa idinla jire ayib haddaad tidhaahdo maalan kaba soo qaad lilahi almaalu laclaa dilwaa war kac tago meeleebla tagoo hawshaa soo qabo oo aad meesha waa ka baqaya oo ku yidhah kula jire kac warka maxaad ka fahamtay ya anaa ku difaacaye ku garab taagan waay soo maa warkac hawsha soo qabo oo anaa kula jiro waan ku garab socdaa ama waan kugu dhex jiraa maa laga fahmaa maya lagama fahmo kaca tag hawsha soo waan baqi soo maa kula jira ah, anaa kula jira bimacnaa waa kuu hiilinaya waa ku difaacaya waay macnaha waa macno saxiixa waay luqaadka o dhanna waa loo isticmaalaa ayb fi dafci cankuma wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala aniya nayni id huma fi lgaar ayb ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah haddaad u hiilin weydeen nebi moxamed sal ley wasalam alla u hiiliyey id ahrajahu aladiina kafaruu aniya nayn ha markay saareen kuwii gaalada ahaay aaniya nayni laba midka labeeya xaal uu yahay ayb id wakti humaa ayuu alla u hiiliyey humaa labadoodu filqaari ay godka ku dhex jireen id wakti yaquulu uu lahaa lisaaxibihi saaxiibkii uu ku lahaa laa taxzan ha murgin ina allaaha alle macanaa la jirankanna weeye ha baqino ha murgin allah inala jiriya nabiga sal lay slm soo godkii maahayn markay gaaladu soo dul istaageen oo lugahooda uu arkay muxuu ahay eh, abubakar rasuulka ilaahay hadduu midkood hoos fiirin lahaa wayna arki lahaaye ayuu nebigu ku yidhi sal ly wasl laa taxzan allaha macana waar ilaahay baa inala jira waxba ha murkin waxay ahayd markuu ka daba ya niklii jiray suraaqata bnu malik bnu duqshum iyagoo jidkii sii haya jiroonaya markuu ka daba oo nin dagaalyahan oo fardoolo ahoo hubaysan oo khatarahoo iyaguna iska socdaan oo abubakar iyo rasuulka ilah waa layna hayaa ayuu nabigu ku yidhi sal lay sl laa taxzan ina allaha macna habaha murgin habsanin buu yidhi ilah baa inala jire waxbaynama yeeli kare marka maxaa laga wadaa yaquulu wuxuu ka wadaa yaquulu wuxuu leeyahay ujeeddadu tahay fi dafci buu alla inugula jira difaacid iyo reebid cannaa xagganaga uu ka reebayo wax kastoo ina rabo hadday gaalo qureysheed soo dul istaageenna ilaahay baa inala jiro inaga reebi dhibkooda hadduu suraaqa ina maagan yahayna allah inaga reebi soo sidii ma noqonin allah ka reeba marka maciyadani marka waxa weeyaan waa maciyatu dafci wadabi wanasri ah, ilaahay baa inoo hiilinala jira ina difaacaya ayb wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka kam min fiatin kam in badan oo min fi'atin koox qaliilatin oo yar ah ayaa halabat adkaatay fi'atan koox bay ka adkaatay kaiiratan oo fara badan biidn illaahi idankiisay kaga adkaatay wallaahu allana maca asaabiriina kuwa sabruu la jirankooda ahaa maca asaabiriina muxuu kula jiraa aayaddu maxay ka hadlaysaa maxay ka hadlaya dagaal bay ka hadlayaan soo ma ha dagaal bay ka hadlayaan dagaal iyo jihaad laysugu yimid bay ka hadlayaan markaasuu alla wuxu wallahu maca asaabiriin inta sabruu ilahay la jiraa maxaa laga wadaa marka yaquulu wuxuu ka wadaa ujeedadu tahay fi nasri hiilin buu alle nagula jiraa yuu kula jiraa saabiriinta lahum ayaga uu u hiilinaya calaa caduwhim cadowgoodana uga hiilinaya maxaa hiilo uu ugu fasiray halkan hiilo wuxuu ugu fasiray leanna goobtaa waxay tahay goob dagaal siyaaquna waa siyaaq dagaal maadaama siyaaqu siyaaq dagaal yahay meeshaa maciyadeedu waa uun hiilin hawshan la in lagaa garabsiiyo way soomaa cadowgana lagaaga heliyo sidaasuu marka ku imaanaya wa qaala alla wuxuu tabaaraka wa tacaala falaa tahinuu ha jilcinoo ha dabcina cadowgiinna hau dabcina watadcuu ha u yeedhina ila salmi ya nabadgelyihi heshiis ha u yeedhina wa antum idinkoo alaclowna kuwa sarreeyaa wallaahu allana macakum la jirankiinna waay maxaa laga hadlayaa ya dagaal baa laga hadlay jihaad baa laga hadlaya falaa tahinuu wa tadcuu ila asalm yacni ha dabcina ha gaalada ha ugu yeedhannina soomada garanin idinkaa sarreeya iska celiya wallaahu macakum waa idiin hiilinayaa soomaha marka wallaahu macakum ay fi nasri hiillo ayuu la jirankiinna ku yahay lakum idinka idiin hiilinaya calaa caduwikum cadowgiinna idinka hiilinaya ayb aayad walba tafsiirkuu siinayo waxaa laga dhex fahmayaa waxa ay ka hadlayso soo ma muxuu ku fasiray nebiga sal lay waslam iyo abubakri fi dafci sooma dhihin leanna markaa waxay u baahnaayeen dagaal kumayna jirina maxay u bahnaayeen in la difaaca u bahan laga celiyo balaayadan maaganee usoo socoto saas daraaddeed fi dafci ku fasiray markii hawshu dagaal tahayna waa fi nasri soo maaragti sidaas wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa yastakfuuna iskama qarinayaan min allahi alle xaggiisa iskama qarin karaan wa huwa alle macahum la jirankooda waa yaa cid ilaahay iska qarin kartoo khalqigiisaa ma jirtee ilaahay waa la jiraa marka maxay noqonay bicilmihi leanna waxa weeye nin isqarqarinahayoo doonaya ilaahay inuu ka qarsoomo hadduu ilaahay yidhaahdo waan kula jiraa maxaa laga fahmaya bimacnaa waan ku ogahay ma qarsoomi kartid waay soo iyadana waxaa keenaya aayaddaa laga fahmaya hadduu isqarinayo cilmigii ilahay buu rabaa inuu ka qarsoomo waa in la marka wahuwa macakum cilmi ilaahay kama hoos bixi kartaana waaba idinla jiraayo cilmigiisuu idinkula jira yaquulu wuxuu ka wadaa iyadana bicilmihi ogaanshihiisa ayuu alle kula jiraa fiihim dhexdooda uu ogsoon yahay wa qaala alla wuxuu uhi tabaaraka wa tacaala falammaa markay is arkeen aljamcaani labadii kooxood ya labadii guuto labadii ciidan fircoon kuu hogaaminayay iyo reer bani israa'iil oo nebi muuse hogaaminaya qaala waxay yidhahdeen markaa asxaabu muusa nebi muuse asxaabtiisa waxay yidhahdeen waa dadka reer bani oo la socdee innaa annagu muusow la mudrakuuna kuwa la soo gaadhay baanu nahay waa lana hayaa maxaa yeele baddii baa ka gadaal ciidankii fircoon baa ka yimi xagee loo baxsan waaya layna hel waay ayb qaala alla wuxuu yidhi wuxuu yidhi nebi muuse salaam kallaa kallaa maya inna macii jirankayga waxa ahaaday rabbii rabbigay baa la jirankaygoo sayahdiinii wuu hanuunin doonaa yaa isagaa i waafajin doona itusi doona qaabkaan u badbaadi lahay laakiin marna ma dhacayso in layna qabto layna heli maayo sababta maxay tahay inna maciya rabbii rabbi baa la jirankayga maxaa laga wadaa marka yaquulu wuxuu ka wadaa filcawni kaalmayn calaa fircawna fircoon uu nooga kaalmeeyo ayuu alla nagula jiraa waay leanna aayaadku maxay ka warramayeen fircoon baa eryanaya oo inuu laayoo baabi'iyo raba markaasaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi alla inala jira alla muxuu kula jiraa marka waa ya alla wuxuu inagul jiraa dhibkan inahaye inuu inooga hiiliyo fircoon iyo balaayadan iswataay inuu nooga kaalmeeyo sidaasay marka ayb aayadahaasi marka sidaasay u fasireen aimmadii salafku ridwaanullaahi calayhim oo maciyadaasi macnahaasay leedahay luqadda carabiga ee qur ku soo degay ee sunnadu ku timid sidaasay isticmaalkeedu waa sidaa luqa carabiya fasiixa waay asagoon jidhkiisu kula soconin oon laf ahaantiisu kula soconin oon kula joogin inuu ku yidhaahdo macag soo ma macag waxaa maalan ka waxay ku leeyihiin maa zilnaa namshi waalqamaru macna maa zilnaa namshi walqamaru macana caawo dhan waan soconnay dayixuna waa nala jiray maxaa laga wadaa ya iftiinkiisa ma dayixii baa intuu soo guuray buu saddexda ninee socotadaa ah buu garab socday ya cajamka aan luqadda carabiga asalka u ahaynee cajamka ah ilaan luqaddu waxay asal baa maca waxay ka fahmeen mar walba inay uun jidh isla socdo noqoto soo ma halkaasay marka aafadu ka gashay inay macanta u fahmaan ilaahay la fahaantiisii waaye markaasaa ishkaal waxaa ka yimid inay isku garaacaan aayaadkii maciyadan sheegayey iyo aayaadkii sheegayey ya inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo waxay yidhahdeen aayadana waa iska hor imaanaya saas daraaddeed markaad tidhahdo war ilaahay carshigiisu ka sarreeya iyagu waxay kuu keenayaan aayaadkan maciyada meel ka gal bay ya ka lef ka tir sheekh waaka ilahay wahuwa ah, wa huwa macakum waa cajam cajamiyadaa keenaysa sidaas daraaddeed maciyadu kama dhalayso maciyatu daat mar walba maciyat alcilmi maciyat alnasri maciyat alta'yiid soo ma jeed maciyat alcawn maciyat aldafci kulli maciyadu macaanidaasay ku timaadaa haddii ilaahay marka uu nusuusta ku caddeeyo inuu carshigiisa ka sarreeyo nusuustan kalee maciyada tilmaamaysa macaanidaasay leedahay a'immadii salafka way waxa fasiraya ridwan ullahi sidaas weeyaan ayib falamaa daharat markay marka muuqatay alxujatu xujadii markay muuqatay cala ljahmiyi jahmi korkiisa markay xujadii muuqatay oo xujadii ay bannaanka usoo baxday wey bima dacaa wuxuu sheegtay korkeeda markuu xujadii ku muuqatay calallaahi alle korkiisa wuxuu ku sheegtay oo annahu alle maca khalqi inuu khalqigiisa la jiro oo daatadiisa kula jiro sheegashadaa uu sheegtay xujadii burburinaysay markay korkiisa ku muuqatay ayuu qaala wuxuu yidhi huwa alle fii kulli shayin shay kasta waa ku dhex jira hayru mumaasin waase mid aan taabanaynin lishayin shayna aan taabanayn oon ku dheganayn walaa mubaayinin aanan kana baxsanayn minhu isaga xaggiisa markuu xujadii meeluu ka maro waaye ayuu wuxuu yidhi meeshii inbuu ku soo noqday markaan idiin sheegayo caamayga saad u wareejinayso u wareejinayso u wareejinayso markaad daasho meeshii inbuu ku soo istaajin soo ma dhinacna kaaga bixi maayo wareedha baashu dhinac bay u socotaa meeshay u socota intaad horay usii socoto niqaashka horay u wad ma sii wadi karo markaad daashoodu warwareejiso ag kaga timaado marka dambe wuuu iskaga soo istaagay fii kulli makaanin fii dakhili khalq marka waa meeshii laga bilaabaye lagu wareeraye intaas la wareejinaya laga qancinayay halkiibuu kusoo noqday wuxuu yidhi marka yani waxa weeye annahu maca khalqihi qaala wuxuu yidhi marka huwa fii kulli shayin shay kastuu ku dhex jiraa hayru mumaasi laakiin muxuu soo kordhiyey wuxuu soo kordhiyey shay kasta waa ku dhex jira laakiin hayru mumaasin lishayin shayna kuma dhegana shay ay ishayaan oo khalqiga ah, oo isku maasada waxaa la yidhaahdaa labada shay markaan loo dhaxaynin oo isku dhegan yihiin soo marka makhluuqa waa ku dhex jiraa buu yidhi meel walbana waa jooga laakiin isagiiyo makhluuqiisu iskuma dhegana o walaa mubaayinin kamana baxsanoo kama go'na minhu khalqiga kama go'na khalqigii kamana baxsana kumana dhegana waana ku dhex jiraa laba shay waxaa la yaqaanaa hadday isku dhex jiraan ama waa inay hayaan ama waa in loo dhaxeeyo soo saas maa wuxuu leeyahay ismana hayaan ya mana kala baxsana waana isku dhex jiraan aqliga laga qaaday yani waxaasoo dhan waxaa ibtilaynayo caqliyaadka waadixa aadamaha caadiga uu fahmi karaa waxa ka wareerinaya waa falsafada shaydaanku qalbigiisa geliyo wa ya ilaahay baa hanuunka iska leh markii oo shaydaanku luminayo oo karkaarka lagu weydaarinayo waxyaalo badiihiyaadoo bannaanka iska yaalla baa lagaa tilaabina markaasaa waxaa lagugu ridayaa badweyn aadan ka dabaalan karin waxaasay galeen marka niman kale ayb faqulnaa markaasaa waxaanu nidhi idaa kaana hadduu ahaaday hayra mubaayinin midaan addoommadiisa ka baxsanayn hadduu yahay oon loo dhaxaynin isagii addoommadiisa alaysa miyuusan ahayn huwa isagu mumaasan mid ku dhegganoo istaabanayaan soo ma aha ilan waa u labadaa eh yaa wax kastoo jiraaye ama way isku dheggan yihiin ama ama way ama way kala baxsan yihiin waa loo dhexeeyaa labadaa waxaan ahayn caqliga aadamuhu ma keeni karo firaduna ma aqbali karto sooma garan qaala wuxuu uhi laa maya wuxuu yidhi hadduusan mubaayin ahayn soomumaas maaha soo taa kama dhalanayso qaala wuxuu uhi laa maya qulnaa waxaanu idhi fa kayfa yakuunu seebuu u ahaanayaa fii kulli shayin shay kasta dhexdii hayra mumaasin lishayin haddana shayna ayna istaabanayn walaa mubaayinin haddana aan ka baxsanayn say ku suuroobi kartaa falam yuxsin marka muusan hagaajinin aljawaaba jawaabtii waa hagaajin waay jawaab saxa waa bixin waay somalit shib afku qabsado warwareeg miyaa soconay haddii lagu helo oo dad cilmi lahoo aqoon laho imaam axmed iyo raggale hadday ku helaan godkaad gashaba inta lagaa saaraa marka dambe lagu aamusiina ah, falam yuxsin iljawaab jawaab waa sixi waaye markaa jawaab saxsan waa ku hadli waay fa qaala markaasaa wuxuu idhi bilaa kayfin <laughs> war markii la yidhi war mumaas iyo mubaayin mid uun marmarka la yidhi wax udhexeeya ma lehe markaasuu wuxuu soo istaagay khalqigiisu ku dhex jiraa laakiin bilaa kayfin qaabka ugu dhex jiro geli mayno ah, ma mumaasinba ma mubaayinba annagu warkaas sii geli mayne laakiin waxaan istaagaynaa uun ya fii kulli makan waa fii dakhili khalqi khalqigiisuu ku dhex jiraa amaa qaabkee miyuu ku dhegan yahay mise waa ka baxsan yahay waa ka aamusaynaa bilaa kayfin qaabkaasii kelimayn war heedhe markii ugu horraysayba maxaa kuu diiday ilaahay inaad sifaadkiisa intaad sugto bilaa kayfin inaad dhahdo waxaanoo wareera intaad geli lahayd maad dhahdeed ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa bilaa kayf bilaa kayfin yuclam soo ma arkane ilaahay ilmi buu leeyahy laakiin cilmigiisa kayfiyadiisa ma naqaano ilaahay samci buu leeyahay kayfiyadeeda ma naqaano maxaad markii horeba intaad sifaadka sugto bilaa kayftan u isticmaali wey hadda markaad soo xidhantay bilaa kayf maba socon kartaba fayahdacu markaasuu khayaanayaa wey yakhdacu wuxuu khadeecayaa juhaala annaasi dadka kuwooda wax magaradka ah bi haadihi lkelimati kelimadanuu ku khadeecayaa wa mawaha waana qasay calayhim korkooda mawaha waxaa la yidhahdaa bimacnaa labasa alxaqa bilbaatil wamasajahu bizahrafati lahwa markaad baatilka qurxiso isagiyo xaqiina aad isku qasto ayaa la yidhaahdaa mawwaha tamwiih baa la yidhahdaa tamwiih yani waxa waa talbiis marka dadka oo juhalada ah ayuu marka khadeecay muxuu ku khadeecay wuxuu ku khadeecay markuu yidhi bilaa kayf yaa dadka aan garanaynin maqsihiisiiyo madhabkiisii aan garanaynin waxay u qaateen nin ka gaabsaday ilaahay sifaadkiisii kayfiyadooda inuu galo soo ha war ilaahay muxuu ahaay intaa unbaan garan inta kale waan ka gaabsan dad badan baa marka ku khaldami ayib wuxuu leeyahay lianna wuxuu leeyahay ibnu taymiya caleyh raxmat liannahum kaanuu juhaalan dadka hadalkiisaa ku kadsoomay juhaal wey sababtu maxay tahay liannahum khaalafuu alcaqla washarca caqlina khilaafe sharcina khilaafe wa qabiluu maa laa yaqbalu lcaqlu waxaan caqligu aqbali karinna way aqbaleen wactaqaduu yani wayna ictiqaadiyeen sababtu maxay tahay lianna waxa weye caqliga aadamuhu intuu garanayo waxa weeyaan laba shay ama waa inay kala baxsan yihiin haddayba isku dhex jiraan ama waa in loo dhaxeeyo way kala baxsan yihiin ama waa inay ishayaan oon loo dhaxayn soo maa caqliga aadamuhu intaasuu garanaya haduu marka intii intuu inkiro aqligu garanaya uu ku yidhaahdo iskumana dhagana mana kala baxsana bilaa kayfin kayfiye aan garanaynana ma aha hadduu sidaa ku yidhaahdo oo aad ku qanacdo bimacnaa jaahil baa tahay waa sharciga keliya jaahil kuma tihide xataa caqligii bini aadamkae badiihatulcaqli baad xataa jaahil tahay waa waxba garan maysa marka jahaladaasi ayuu ku tamwiihiyaayo hadalkaa ku khaldaa wey manaa bilaa kayfinta iyo hadalkaa isaga manaa ayib faqulnaa alaysa ida kaana yowma alqiyaamati dooddu waa sii socotaaye aynu halkaa ku joojina hada bilahi towfiiq sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm